لله رب العالمين قيوم السماوات والأرض والأراضين مدبر الخلائق أجمعين باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه واشهد an la ilaha ila allah alwaxid alqahar alkarim algafar واشhهd ana محamada cabdh وrasuulh وxabibh وkhalilh afضل المخلوqina almkrm bاlqur'an العaزيز almعجiزة المstamiraة عlى تacaqب الsنين وbsunan الmstaniraة للmstarshidin almkصuص بjawamiع الklm وsamaحaة الdin salawat الlahi وسlamh عlyh وعlى sائر النabiyin وali kuli وsائر الصالحين ama bعd بsم اللahi الرحمن الرحيم sadi hada الkitaaba kitaabkan kan aya bilaaway بsم اللahi ala magaasheeya kabilaaway alihi الرحمani mcamim الرحmati naxariistisa dunyacmimaayay mushrigi muman kacmimi alihi الرaحيmi mkasis الرحmati naxariistis aakir khasisay alahaas magaasheeya kabilaaway yani alحamdu لlah alحamdu mahad lilahi taabit lilahi aliya sugnaadi <coughs> allahaasoo rabi alcaalamiina murabi alcaalamiina caalamiintana barbaariyey allahaasoo gayoomi samaawaati samaawaatkan gumay walaralina gayoomi laralina ardiyaalkan gumiye mahadle allahaasoo mudabiri lkhalaaigi khalqiyaalka maamulaw ajmaciina khalqiyaalka dhomaantooda maamulaw allahaas iyo mahad kaamila iskule wa allahaasoo baacisi rusuli rusul diray rasul hadiri yani wa kay rasul hadiri salawaatuhu salawaatullaahi ala naxariisayaalshay wasalaamuhu salaamullaahi ala nabadgeliyaalshay calayhim ala rasuli rasulaas korkood ala yeela oo yani rasulaas anta landiri ila lmukalafina kuwii lamashageey intikana landiri maylanka dilay lihidaayatihim liajli hidaayatihim hidaayat lmukalafina mukalafiintaas lahanuuniyowkooda darteedana lankadiri yani wa kay wabaya wabayaani sharaa'ic diini diinka shareeciyaalshay caddeeyawkeeda darteedana rasuulaa saandiri bidalaaili daliilyaale ina shareeco diinka caddeeyayaan dalaa-ilaas oo alqadciyati gohnaan lang nisbey wawaadixaati lbaraahini wabilbaraahini xujiyaale ina ka caddeeyayaan baraahintaas oo alwaadixaati cadcad axmadu ana ana may baan maxdiyey u allaha tacaala ilaahay yeg maxdiye calaa jamiici nicamihi nicamillaahi tacaala ilaahay nicmiyaalshay dhamaantood yanka maxdiye waasalu ana an may su-aaley u allaha tacaala ilaahay ye su-aale almazida ziyaadiye su-aale min fadlihi fadlillaahi ilaahay fadlishay in ziyaadiyo wa karamihi wa min karamihi karamillaahi ilaahay sakaawnimadiisa shay in ku ziyaadiyo su wa ashhadu an may bagirey an laa ilaha ilaha kalanjan ila allahu ilahay maahin allahaasoo alwaaxidu shaleediise allahaasoo alqahaaru dhehraayo oo khalqiga geeraaw allahaasoo alkariimu safe algafaaru dhaafow badan iya gire wa waashhadu an may girey ana muxamadan nabagi lama hadladi cabduhu cabdullaahi ilaahay odoonshe iya gire warasuuluhu rasuulullaahi alla rasuulshe eiya gire wa xabiibuhu xabiibullaahi alla kiidisla jeeli eiya gire وkhalilhu khaliil lahi ala widaashay ayyagirawa afضal makluqiina inti la abuurin anfal badan yani afal cabdidaas oo afdal makluqiina inti la abuuron anfal badan almukaramu cabdidaas oo almukaramu la karaameeyey bilqur'aani qur'aan ina lakakaraamay qur'aankaas oo alcazizi sharafna lakakaraamay qur'aankaas oo almucjizati dad cajiz geliya lakakaraamay mucjizadaas almustamirati daaime calaa tacaaqubi siniina sinyaalo isirbintooda korshona daaime wa bisunani sunyaalana lakakaraameyey almukarami bilqur'aani wa bisunanina lakakaraamey sunantaas oo almustanirati ifaas lilmustarshidiina kuwii hanuun dalabaay laantoodanang ifaas almaksusi rasuulkaasoo oo almaksus almaksus lakasisay bijawaamic lkalimi bilkalimi kalimiyaalo lakakasasi kalimtaasoo aljawaamici wa samaaxati diini wa bisamaxati diini diin yahsehlinaantis inalakakasisi diintis diinokalkusehlsanta salawaatullaahi alla naxariisiyaalshay wasalaamu salaamullahi alla nabadgeliyaalshay caleyhi cala rasuuli rasuul korshe liyeela wacalaa saa'iri nabiyiina nabiyaalka dhamaantooda korkooda wa waaali kullin wacalaa aali kullin ki kasta helshay korsho liyeela wasaa'iri saalixiina وعlى saaئr الصاaلحيiن kuwa isusubnaayeen dhamaantood korkooda nabadi narisaliyeela ee muصنifka raximah الlahu oo yani kitaabkan jamciyey may ba lere imam nawawi ay raximah الlahu imam nawawi ye lere raximah الlahu kitaabkan lanka jamci nawawi ye lankase magaasheni yaحya binu sharaf ye leraay mud arbiciintan lanka sanifi zamin shay may haayay kana kudba zamanihi hay zamin oo kalen haay way وفريd csrhi زaminshay ki oo shaleediis e ahaay وawaanihi وktishay وktigasuroogi lanka farde e ahaad magaashay yaحya بن sharف yalere yaحya بن sharفdin yalankasa magaashay may lanka koofriyay muxydin wal eraay may welay madhabtan oo shaafici رadi aلlahu anhu madhab shaafa ye yani wa kay hin ya takhliisiyay o yo khaaliska dhikay hin harara madhab shaafici ya takhliisi ya khaaliska dhikay cadeey saas darti muxydin dinka kinoolaylang ari may kala leeray annawawin walankase may weli magaalada onayo dimishka kiyaal tuuliyaal dimishka kumide oo nawa leeraay magaaladaasa laka dhali liannahu wulida binawa nawa magaalo leeraa laka dhali qaryatun min qura dimishk dimishka tuuliyaalsa tuuli kumide wa marki damben meelilay ka geeriyooday wadufina fiha fi nawa nawadaas laylka duugi mawlidsi ay dhalashadiis may hatay sheekh bilang muxaram bilzaka hijiradana markaas roogdi lix boqol iyo nayo sodon hijirada roogdi waktigaasala dhali sheekh imaam nawawi raximahullah soddon i ko lix boqol iyo sodon i kon wal sheegay may hay imaam nawawi raximahullah lang halaal mari sidiis eed untarub tahay zaahidna eho addunya ku zaahisan oo sabraw yahay calaa khushuunat alcayshi nolol adeeg sheekosheka sabraw ahay taarikan bilijamiici malaadi dunya addunya macaanyaalshe dhomaantiye kutabsano oo macaanu dunya weydiyaan mayli sheegay yani wa ka inuusan aama jarna maalintii hamiinki lamdhatiyo labaatiya farsaa dhaadiyo ilaa haltoo kila wal aama jari bacdalishaa aama jari walnama dhama jarna ler ilaa haltoo kila ilaabodkagdeed le haltooka walwaraaba jari lama ku saarno horma jamcina ler lama ku saar melnska darsigiisa addunya ku nicmoyso eray lama ku saar iska darsigay aamin ma jarto ma kulmina leri imaamna raximahullahu may lahaay karaamaad fara badan ya lahaay may kumidaha karaamaadte galantis bitaheed farta sabaabada leeraw far rasuulka kahariisa tanyedeen nuura jartelen allah ad lahu fartiedeen nuura sixiina fugida fagada uswaayay wagda tasniifi sanafog wagtishe maawal uswaay yusarijuhu horsadaw faanosorsadaw marki uswaay farti soo galanta bidheed farte fartaasa san teegi jaray yeedan absinasay taasa kitaabshekasanafisijekagorda jaryelen karaami kumidaas wa minha karaamaad simay kale kumidaha anahu imaam nawaw kana may hay min asaabi alkhadwati dadka tilaabo dheerka tilaabo gaaska eedanka fayleyahay oo yani waa kay yani meelifadan ooknimadan lay gudubaayaan o waan hadan hanagadaayaan fa kana yadhabu ilaa makata an taba jari laylan hamiin wayaduufu ha dawaafe jari makiseede ha dawaafe wayarjicu haddan idisaan iskunagadahay manaa mingnimo dan khadwada eedanka dheer ahay asaabulkhadwa dad dheeraha jiraan asaabulkhadwadaas karaamadaas ilaahaysi o yani isku duurayaan oo meelifadan bahayaan yani mayli sheegay khadir calayhi salaatu wasalaamu ini likulama jari imaamu nawawi raximah llah halira araga jari likulama jariyala sheeg marki usugeeriyo yani hajirida imaam nawawi maralkii llah maralki isukujiridaay hajiridi yama eedan jeerarayleerayhan tufaax geed leeraw markaasaa tufaax yalansheeni usoo aangne geeriyoodi soo aangne tufaax imeli yaalo weli aangne dhimad yaaleri marki usu dhimadi ehelshay bacdigood iyo arageena maereena ilaahay may kii fali imaam nawawi o markaad dhimati bacdisha ilaahay may kii sameey limadhatialakeri markaasa mere ilaahay martagaadkay wanaaji wa wataqabala camali camalkayna aqbali yani waa kay saas way wa awalu giraabi martasoorkay martasoorkan ilaahay martagaadi kan horeeyona jaani ilaahay may ba insheene bitufaaxi tufaaxyana fadaaya insheeneeri mana imaam nawaw raximahullahu geeridis may haatay rajab bilan shacbaan hor unon kasaan iyo dhimide hijradan markaas may roogdey yani waa kay sanata sittin wa sabciina wa sita mia lix boqol iyo todobaatan iyo todoba oo kale hijirad hoogdi markas geeriyooday barnaga todobaad iya ka dhaha jari cumrishayna markaasi maunaa may haayay naxwa sitin wa arbaciina sana afartun ilijariyahay raximah llahu tacaala caleyh imaamka lang naxariisa yani intun kitaabe e intun masaail e yani imaam nawawi sul eri imaam nawawi kitaabkan sanifi imaam nawaw lilay manaha afartun iyonayo litaasina datiyo ya intaas cumrisha ilahi barakeeyey intaas diinga fidiyay yani faafiwa oo islaamka taasdinge wadiife en gobday hole en gobd imaamka hadii imaamnawawi raximahullahu kitaab shay may kafurfurday bismi illaahi araxmani araxiim iya kafurfurd usoo kadaidaw ibtidaan bilqur'aan alcaziiz qur'aanka sharafkale usoo kadaidaw may weli suuro suuro qur'aanka kumid ah majarta ilaa may lakabilaaway bismi llahi raxman lakabilaaway ilaa suuratu bare maahin usoo kolkun kitaabullahi alcaziiz kadaidaw iya kitaab shay bismi llahi raxman kabilaawd وacamala bxadiiin xadiid soo ka camal falaa bismi lahi kitaabsha kabilaawd rasuulka meeray sala lahu alayhi wasalam hadiisahay kulu amrin di balin laa yubda fihi bibismi اllahi الرaحman الرaحim fahuwa ajzam ya rasuulka eri sala lahu alay slam amar kastoo xaalan saaxiib eh oo bismi llahi الرaحman الرaحim lankabilaawna owul shay bismilala sheegna amarku suge ajzam ya nagde ey naaqisunga nagde wa wa qalilulbarakati ya nagde fahuwa marku suge wain tama habataam nagde xisan habataam nagde laa yutimu macnan macnasha mataam nagdaa lidi may kale xadiisa ororey rasuulka eri sala allahu alayhi wasalam ida katabtum kitaaban hadii kitaab isin abtugaasan faktubu fi awalihi kitaabka ulshay may ka abtugaasana bismi llahi raxmani raxiim ka abtuga waida katabtumuha hadii isin abtugdan bismi llahi kitaabka dhatiskuraaska gortangna fagra-uha hadan akriya bismi llahi khawaasis may kumid aha fadlo badan yaliya bismilaga lang ala lanki marki hunfirawtum iyo niyo labaatii koob oo kale ku akriyo kubadbaade hamiin kusugay shaydaan kubadbaade le mawtulfij mawt oo kaleena kubadbaade gurishayna ku aamin haade lanki labaatii ko kas akriyo bismila tug ku aamin haade gurishayna tug mahagaraa le yani saaso kolkun fadlo badan yaliya lang ala lanki marki sundurmeed hakukahaw oo kale bismillahi raxmaan iraxiim erono razagahu llahu tacaala ilahay ka erzaage waleri ridwanahu ilahay rahadlaashadiis alag baraa ka erzaage may kale xadiid kusugnaaday basmalaga faaidadiis fadishay kumid aha yani hadii hadii odoonka ero bismi llaahi raxmaan raxiim er qaalat iljanatu janada ma eraasa leray labeyka wasacdayka kaajiibni oo yani waa kay wasacdayka kaajiibisa eraas yani waa kay allahuma ina cabdaka aleto janadi yani waa kay allahuma ya allah aleyo ina cabdaka fulanan odoonka hebel e qaala maera bismi illaahi araxmaan raxiim yeri qaalat yani wa kay saas allahuma zaxzixhu ilaahu fogaay min annaari an inaari ku fogaay saeraas jinadiya saas leh allahuma baacid fogaay hu cabdiga fogaay zaxzix fogaay ey baacid fogaay cabdig an inaari ku fogaay adkil ilah geli cabdig janataka geli saeraasle kalkan bismillah saas anka bilaawday musanifka kitaabshay tadiw hada lkitaaba kitaabkan kan iya bilaawe bismi illaahi alla magaasheeka bilaawe alihi araحmani naxriis caam e naxariisay araimi alihi araimi naxariis kaas e naxariisayay misma e bismi الlahi ibtadi hada kitaabkan kan aya bilaawe bismi الlahi alla magaasheek bilaawe alihi araحmani almunacimi nicmooyayay bijalaail الnicmi nicmiyaaltiidiya wawin nicmooyay araحimi alihi almunacimi nicmooyayay bikhasaisihi bidaqaaiqiha daqaaigi nicami nicmiyaalka tidiya yar yar nicmooyaay allahaas magaashay sheeg bilaabay wa alxamdu maxad ay sanaa u faalo dhamaanteed walba wanaagsan oo ilaahay laka amaanaw dhamaantiyo ye lilahi thaabitun lilahi alla sugnaaden wa alla subxaana watacaala may baan sugnaaday amaan anti la dooniyan sugnaaday wa alxamdu maxad ey jamiic lxamdi xamdi dhamaantiis thaabitun lilahi ilahay an sugnaaday wa musanifka raximah llahu bacd albasmala basmala bacdishi haddana may kahijiyey alxamdulilah iyo kitaabsha kahiji usoconayo yani musanif hamdala bacd albasmala walanakoy may bua ibtidaan bilqur'aan lkarimiy ilahay qur'aanshi oo kariimka iyo kadayde saasa basmala alxamdulilah nakoy may wele qur'aanka basmalaga bacdishe faataxay in horeysha alxamdulilah bubilawadaas iyo wacamalan biqowli nabiyi sala allahu alayhi wasalam rasuulka golsheed soo ka camal falaw in allaha ilaahey ya rasuulka kagool yuxib lxamda ajeli yuxmadu bi lang maxdiya liusiiba xaamidahu kang maxdiya siirtawaabi ilaahay may jeeliya ini odoonsha ing maxdi oo lang maxdiyo jeeli si lanka oo xaamidka ilaahay ing maxdi tawaaban sii iyo xadiis kale mahe orore xamdulaahi amaanun linicma min zawaaliha xadiis ororin jar ilaahay ing maxdintiis alxamdulilah leeraaw amaanun linicma nicmada kinbadaadiyaas nicmada ad ilaahay kasi alxamdulilah men meerne kin badbaadiyaas nicmadaasay min zawaaliha ku badbaadiyaas wa nicmada zuulowshe may wala lain shakartum laazidanakum saas darteed xamdiga may kale culmad eraayana yani waa kay saydulmafkuudi wa gaydulmawjuudin eraaya alxamdulilah hoob adeerta alxamdulila may nagdaase saydulmafkuudi kan lawaasinyi kan lakugaardawna shayga nicmad eed koomagon kan lakugaardaw alxamdulilah saydulmafkuud wa kan lawaasnyalakagarade yani wakayd lmawjudi kano ada markaas nicmada ada haysat hadaka kilaason hadana alxamdulilah lay qaayid ilahay dalila lain shakartum laazidanakum ilahay hadii in shukridaan siin kordhiye siin kordhiye taas ti hordhaangna qabtan to kalena siinka dare ti hordhaangna alxamdulilah lakasugode to kalena walka kordhiisade mana alxamdulilah to kolka alxamdulilah kitaab shay wala usan kijiye taas saas may kale bacdulcaarifiin ma ereena alxamdu lilah kalimiyaalshi hadii la fiiri xuruuf ahaan may kakoobanta siyeed xarafiye kakoobanta alxamdu yani wa kay lilah siyeed xarafiye kakoobanta wa abwaab ljana namay la sheegay jinada baabiyaalshana siyeedu jinad ilbaabiyaalshana siyeed wa yani alxamdu yani hada alxamdu lilah hadii la iska dar siyeed xuruufu jinad abwaabtedana siyeed wa kalkun laalalanki kakoolo alxamdu lilah kakoolo may mudadey lere ini abwaabta siyeedka lanfaro tifadaw reedku gala su dooradaw manaa ikraaman lahua lankoob jeeli gurugo dhaasa lanbalagay walan diyaariyay kolkan janidii albaabiyaalshe siyeedka lanfuree tifada ku gala lilay alxamdulilah taasa diyar culimadu ma iska khilaafena alxamdulilahi iyo fadl badana mise laa ilaha ila allah iyo alxamdulilah i fadl badan taasa culimada iska khilaafe culimada qaar may katabeena alxamdulilah iyo fadl badan yani may daliilsadeena xadiis oo rasuulka kagooli sala allahu alayه wasalam man qaala laa ilaha ila allah lang ar lanki laa ilaha ila allahu ero kutibat lahu cishruuna xasana labaatun xasanaadiyo lang abtuge labaatun sayi-en wal kutire maana laa ilaha ila allahu lanki aro laakin lanki alxamdu lilahi rabilcaalamiin eron siyeetun yani sodon xasanaad eye lang abtuge sodon sayi-aadena wal kutire er saas darteed alxamdu lilahi tafal badan culmo gaar saasa katabe culamada gaarna may katabeena maya laa ilaha ila allahu fal badan may daliilayon daliillakoye maereena rasuulka ma maerey sala allahu alayh wasalam miftaaxu ljanati laa ilaha ila allah janada furaashe mayba laa ilaha ila allah rasuulkeena sala allahu alayh wasalam waana kan hadi ibnu cadiya lanerawn dooraday oo laa ilaha ila allahu tini fal badanta alxamdu lilah laa ilaha ila allahu laa ilaha ila allahu fal badan ali may kale xadiiska lan daliilsiday oo laa ilaha ila allahu ini fal badanta rasuulka sala allahu alayhi wasalam ma maerey afضل ma qulth ana والنabiyuna min qabli laa ilaha ila الlah waxdah laa sharيika lah ana iyo niyaw nabiyaalki ano horeeyan wali ka goolan kan anfal badan laa ilaha ila الlah waxdah laa sharيika lah a rasul sala الlahu عalيه wasalam saas darteed laa ilaha ila الlahu tafal badan alxamdu ay jamiic lxamdi xamdi dhamaantiis haabitun sugnaaday lilahi alian sugnaaday allahaasoo rabi اlcaalamiina lilahi mahofdownayn meelal kusifeey allahaaso rab lcaalamiina maliki jaa malik lcaalamiina caalaminta dhong malik shohaay caalaminta makhluuqiinta dhong malik shohaay jina inse malaaig dawaab keyrkoodi caalim shohaay mana lafdagan oo lafdu rabbe eh yani mabinaaw ini ilaahay keyrshayka idla raba yani lankale raba leer mabinaawaliley ilaa hadii wala kagaydaayo wala tiiraw ha markaas binaawta masalan rabu daari oo kale daartan rabishe rabu daabati daabadan rabishe yani waa kay saas oo kale wala erakor igo walang ilaafiya rabu daari daartin lanki maalishihay adigi oo gurigi lata rabu daar wala erakor laakin rabish leediy oo rabi laylero waan walan deed walba lankirna ilahay laylang isticmaalo kor lan kale malang isticmaalo koro allahaasoo rabi alcaalamiina malik lcaalamiina caalamiinta maaligoodan ahay rabi lafdagan rabi e yani waa kay masalanba ba ma ereena lafdagan kan e khusuusiya kasugnaati wafi hada lafdi khususiya lafdagan khususiya ka sugnaati oo lang helaan eir sha oo ismaada ilahay kumide eh. ilahay asmaayaalo fara badan walilahi lasmaa lxusnaa aha magyaal wa wanaagsan iya ilahay leyi kalkun rabbi wal magyaalka kal lanku helaan iya shaleedi lakahelaan leyi oo magyaalka mayb waa ah rabbi ta hadii ad akrido dardan sida hadi t toosanta akrid kana min asmaa ilahi taala hadan rabbi yasir tanilab rabbi ya rabbi rabeeyo maga oo ilahay magayaalshay kumid aw haddi sidiye on akrido dardan akrido rabbi n akrido hadii ad gadiidon haddana min asmaailay nagdaas mana hadda raada an horeyto bamandomboyto gidaalan akrib baron iya nagdaas hadan baron yani hadii gadaalan gadiid waida qalabtahu kana min asmaai hadan ila ilahay magayaalsha ilay wahuwa baron wa bifatxi lbai bimacnaa muxsinun eh albarona ilahay magayaal odol reer naki baron waakil nkadiis maasali magayaalka kale asmaada kale marka ala sidoo kale kolka albaro almuxsin waay isuna min asmaa ilahi taala kumiday weliba may la sheegay albarota waa biismillahi alacdam inta mana lima yani mise rabi rabita rabita nafsiya basmulacdam inta may wali xadiisa may orooray rasuulka ari sala allahu alayh wasalam ida gaal alcabd adoonka diero ya rabbi ya rabbi ya rabbi hadis er qaala lahu tacaala ilahay meeray labeyka kaajiibi cabdi ya cabdi adoonka o kaajiibi wali toogdikaajiibi sal suaal wali fadaas warsay in weertay kaajiibay wali fadaas warsay tucda anta walka siyaysalere yani bacdigoodana meereena man aktara dikra hada lismi isinkan oo yaa rabbi yaa rabbi e lan ala lanki badiyo ajaab allahu dacwatahu ilahay doadis ajiibe waqadaa xaajatahu ilahay xaajadiisna gudeeler rabbi ta saasan fal badantiya alxamdu maad lilahi haabitun lilahi alian sugnaadi allahaaso rabi lcaalamiina murabi lcaalamiina caalamiintana barbaariyey lis rabi lcaalamiina malik lcaalamiina caalamiinta maaligoodane allahaasoo bayoomi samaawaati samaawaatkanan gumi samaawaadka dhong maamulshan gumi alla subxaana watacaala lilahi alkusifeey allahaasoo qayoomi samaawaati samaawaadka todoba enan gumi wlaralina wagayoomi laralina arliyaalka todoba enan gumi ay alqaaimu alihi gumay bitadbiirihima samaawaadkii arada maamulkooda ngumi wabixifdihima angumi wabixifdi ma fiihima dhatiy wali kasugnaada xifdiyaosha ngumi yani faaidi may kasugnaatay lang ale lanki kagoolo yaa xayu yaa qayuumu kagoolo adhab allahu tacaala ilaahay may ku tabiyey canhu mankaas may kutabiyey kula hamin waxusnin wagamin ya ilahay wa murug i tiirinyi i oo dhan a ilahay kutabiye warazaqahu llahu tacaala ilahay lankaas erzaage ya xayu ya qayuum eri min xaytu laa yaxtasib meel usung malayslaana ilahay ku erzaage bacd lculamaa ma ereena man qaala lanki kagoolo dalika ya xayu ya qayuum er kula yawmin arbaciina mara maalin kastaba marki waa ka bariyaw cinda duluuci shamse fartuntook ya xayu ya qayuum er axya allahu tacaala ilahay galbahu anuureye ye ye nooleeye ilahay lankaas galbisha ilahay nooleye kheyran hingaan wanawara fikrahu ilahay fikrisha nuuriye wayasara cusrahu lan kusuge ulesinan fududaaye waandaga ilaahay hu mankaas kersaank yani kahadal siiyey bilxikmati kahadal siiye washaraxa ilahay in waasac weele sadrahu mankaas oo gaailkaasi hebisiye bilmacrifati in waasac weele jacfar bin muhamed sheeko leray meeray cajibtu liman kofa liyaami buliya liimtixaanay biarbacin afar warhaad ka imtixaan kayfa yakfalu sen hilmaamay can arbacin afar warhaad an hilmaamay man buliya lanki imtixaano bilumi murug laki imtixaan oo welbahaar iyoonayo murug ka dhiido kayfa laa yaqulu ma ingara waayo laa ilaha ilaa anta subxaanaka ini kuntu min aaalimiin ma ingara waayo laa ilaha ila kalmajar ilaa anta ilah mayn subxaanaka ilah adi ahirsan ini an kuntu hadi min aaalimiin ma ingara waayo lanki murug ka may kalimadaasn kanag naga waayo may weli wallahu tacaala ilahay lanki saaseri meerey gadaalshe yaqulu ilahay maylaya fastajabna lahu nabagaasan ajini wanajenaa bedbaadinayu nabag min alami murugdiya ku bedbaadini ilahay may balangaade kala sameeyey wakadalika bedbaadiya kaas oo kale nunji lmuminiina muminiintina saasaan bedbaadiyaan kolkan balangaadkasa jaray lankooba murugka dhiido maylan baahanya laa ilaha ila allah ilaa anta subxaanaka ini kuntu min aaalimiin ini badi lang ala yani may liyaabey eray sheekh cajibtu liman buriya lang imtixaanay biarbacin lika imtixaan kayfa yakfalu can arbacin afarti tooha sheegni talama waman kaafa lanki alla lang obsado shayan shay ka obsado cajibtu yani ma cajibtu liman yakoyan lilyaabi kaafa obsaday shayan shay ka obsadi kayfa laa yaqulu sengar waayo xasbuna allahu wanicma alwakiil sengar waayo lanka wal walka obsadoon maylan baahanyaa xasbuna allahu wanicma alwakiil inisubadi may weli ilaahay lanki onayo masala asxaabta markii obsadeeno abu sufyaan i goomshiyasinka socdaana weerarasingaadaan leri asaabto obslen kelimada nga eran gadaalsha ilahay mayn jawaabi wallahu tacaala yaqulu ilahay mayliya fanqalabu asxaabti godoomen marki xasbuna allahu anicma alwakiil ereen godoomen marki dema binicmatin nicmo iya lagodoomen nicmadaas binicmatin min allahi lagodoomen wafadlin wabifadlin iya lagodoomen lam yamsas mataabine hum asxaabti suum humaato mataabineer ilahay kolka hoob humaato awlaagas oo adka obsla iskubadbaado fadaas xasbuna allahu anicma alwakiil ini badid waman yani wa kay mukira bihi kay yani cajibtu lehgilaka cajibtu may liyaabay limana liyaabi mukira bihi biman manka lahagraday lashirgoolay lahagradi kayfa sidee ba laa yakunu ningaraan man kusuge wa ufawilu ana bandhikade amria marka ilalahin bandhikade may wali in allaha tacaala ilahay basirun alihi aragaw bilcibaadi doomanka aragawa sumaingara waayo of ala gofki lahagradoona kalimada nga akriyelila ilahay marka in bandhikade ilahay aragaasali wallahu tacaala yaqulu ilahay mayley lankisasari fawagaahu lahu ila ilahay bedbaadihu mankaas sayiaati ma makaru wali shirgool ay shirgool iyo sameeyan humaatiyaalsho ilahay kubedbaadi kolka hoob ilahay waal wali oo shirgool ay lakisuubi humaatiyaalsho ilaahay koo bedbaadi fadaas wa ufawilu amri ila llahi ardadaas in allaha basiru min cibaadiya badias waman ragaba fi shayin kayfa laa yaqulu wacajibtu may liyaabay liman a liyaabi ragaba jeelado fi shayin shay jeelado kayfa laa yakulu sengarwaayo taasa liyaabi maa sha allahu laa quwata ilaa bilahi sengarwaayo shay hadii ad jelato ed adn liyaabton maylabahanya maasha allah yani ma aladigi sha allahu ilahay doon laa quwata awood lanaa una minin sugnaan ila bilahi ila bicawnillaahi ilahay kaalmadiis ma sinya dartua wallahu tacaala yaqulu lankisaasar ilahay gidaalmaer wallahu tacaala yaqulu ilahay maylia facasaa rabbiya ana rabbigay may xaqiigi keeya an yutiya inisyonanis hayran wal khayr badan min janatika janada ku khayr badan kolkan walaagiyad jelati may leeraase maasha allahu laa quwata ila bilah bes ilahay reeg walaagiyo hay wal ku khayr badan kaseewa allahaasoo qayuumi samaawaati samaawaatkan gumay wal aralina qayuumi aralina arliyaalkan gumi arliyaalkiyo samaawaadka dhon alihi maamula un gumi allahaas yamaadkaaminasku leh allahaasoo mudabiri lkhalaaigi khalqiyaalka maamulow khalqiyaalka oo dhan maamulow ajmaciina dhamaantooda khalqiyaalka dhamaantooda maamulaw e yani musarifi umuurihim khalqiyaalka aramiyaalkooda katasarufaw calaa wafti mashiiatihi ilahay doonastis waafijowshen katasarufaw min iijaadin ahaysiyow e wa icdaamin waaysiyow e wa icdaain siyow e wa mancin yani reebow e wa izaain lankifadaw cizeeyow e wa idlaalin dulaayow e wa sixatin caafimaad e wa maradin jire ilahay khalqig dhon sudan maamule wa allahaasoo mudabiri khalaayigi halgiyaalka maamulaw ajmacina dhamaantooda maamulaw yani shay kasta maamulka yani wa kay alla laahe yani waa kay alla subxaana wataala maamulka kasugnaadiya l may haboona lanka caaqilka eh ini ining murugne axwaal dunya ining murugne addunye axwaaliye walba ining murugne ismurjid bal yusalimu amrahu limawlaahu amarsa ma indhiibadeey mawlishay ali halgiya indhiibadeel l ilahay yaka maamulahay amarka ilahay isku dhiiboy walba ining murugdeelil ahay allahaasoo mudabiri lkhalaaigi khalqiyaalka maamulow ajmaciina damaantooda maamulow baaci rusuli iku kusifay allahaasoo baaci lilahi lakusifeya allahaasoo baaci rusuli rusulaha diri allahaasiya maxad usule alxamdu lilah allahaasoo baaci rusuli rusulaha diri ey mursilihim mursili rusuli rusulaha diri bilawaamiri waxyaalo dadla farawna hala diri wanawaahi waxyaalo laskureebowna hala diri rasul mayli sheegay saddex boqol iyo toban iyo sade ama tuma iyo afar tuma iyo shan meelood meeloosay oo kaleba sheegay waan may waajib aha ini labaata iyo shan iyo kumid rasulaad maqyaalshood la barado culamada qaar waa kitaa meelba kasana feen shacirba kadijeena allahaasoo baacisa rusuli rasullaha diray salawaatuhu salawaatullaahi alla naxariisiyaalsheey iwa salaamuhu salaamullaahi alla nabadgeliyayaalsheey calayhim cala arasuli rasulo korkood alla yeela yani ey salawaat manaa maybua raxmatuhu ey raxmatuhu raxmatllahi alla raxmadiis almaqrunatu bitacdiimi winewlilhariri i wasalaamuhu wataxiyatuhu taxiyatullahi alla salaamtis caleyhim cala rasuli rasulo korkood ali yeela musanifka dumayba jamciyey sale i salaamiyey jamci salawaatuhu wasalaamuhu acbiri toodi o layma sheegna iska dari lamadiyo salaati salaam wal iska dare walaa in iska dari lima kurujan min kiraahiyati ifraadi axadihima koosho ini lagooni weelo yak ilaahiy kasugun kanka lakagooni weelaw lafdaga lakagooni weelaw mise qoraalka oo wal qoraasona salawaatuho wasalaamu iska dartale oo kahadlaasona sali salaam iska dartale lamadaba ilaahiy kasugun koosho kanka lakagooni weelo saas dartian iska dari musanif raximahullah salawaatu salawaatullahi alla naxariisayaalshay wasalaamu salaamllahi alla nabadgeliyaalshay aleyhim ala rasuli rasul korkood aryeela salawaatuhu hadi jamac waay wafi bacdi nusaki may kasunaatay salaatuhu layl salaatuhu bs salawaatuhu jamaco salaatun j salaatuhu salaatllahi ala naxariistis yanagdaasunka wasalaamu salaamllahi ala nabadgelinyadiis calayhim cala rasuli rasulo korkooda aliyela baacisi rasuli ya roogni jaarmajruka baacisi kataalog baaci allahaasoo baacisi rasuli rasullaha diray nabadi naxariis korkooda aliyela hadiri intaan diri ila almukalafina kuwii lama shaqeey intikenaan diri baacidka taljarmajunub kuwii la kalifay lama shaqeynaan diri mukalafiin manaa may leray almurakab min shayeniti leray albaaliuuna alcaaqiluna baali mukalafin lere dad baaliin e tawargalen waana caaqilin iyo mukalafin lere kalku ila lmukalafiina mukalafiinta intikenaan diri mukalafiin alabiri may weley walaa mukalaf ki lama shaqeey wala langley sumu bidalika mukalafiin alere litaxamulihim kulfatan mashagihim baarsadaayan oo mashagal mey awaamir walala la fare walala wala la kureebe kureebtoomaya mukalaf kuwi lama shageey red baacis rasuli rasulna dira ila lmukalafina kuwi lama shageey intikaan diri baaligiin agilin handiri oo rasulo wala mukalafinta lahandiri mey lihidaayatihim hidaayat lm yani wa kayhin liirsaadihim liajli hidaayatihim hidaayat lmukalafina mukalafiinta lahanuuniyowkooda darteedna handiri baacis lay kataaluji mukalafiinta ini lahanuniyo dartiya rasulo lahandiri wa mukalafiinta gamaylafaday jidka toosan ini lamarsi rasulo wala lahandiri taaso dadkan baaliginta aginintan ee jidka toosan lamarsiyo inta mara inta fayle intan yani waka martan leero laabado antan martan leer saasa lahankadiri wa baacisi rasuli rasulo ali hadiri iya mahadle ila lmukalafiin handiri yani wa kay mukalafiinta intike handiri lihidaayatihim hidaayat lmukalafiin mukalafiinta to hanuuniyowkooda darteedana lahadiri alhidaaya may lera macnaha addalaalatu tusin i walirsaadu tusiyo ey liajli irsaadihim irsaadil yani mukalafiin mukalafiintaas hanuuniyowkooda darteeda lahandiri wa dalaalatihim dalaalati lmukalafiin mukalafiintaas ini tusiyan lahandiri alaa sabiili calaa suluki sabiili lhudaa hanuunkii wadiyaalshay yani waa kay masalan ba calaa sabiili yani hanuunkii wadiyaalshay ini marangna tusiyaan barigi oo oh, nakuhilaagsamaayna eh, kureebto kureeban saasa lahandiri a lihidaayatihim hidaayat lmukalafin mukalafintaas lahanuuniyawkooda darteedna lahandiri i wali bayaani sharaa'ici diini diinka shareeciyaalshay ini caddeeyan darteedana lahandiri ruslo ala lahandiri maybu aha ini yani waakasaas wa ini diinta shareeciyaalshay caddeeyan lahandiri wa wabi wali bayaani lihidaayatihim i wali bayaani kakadafo lihidaayat inalandir hidaayat lmukalafin iyo walibayaani sharaa'ic diini diinkii shareeciyaalshay adeeyawkiisa darteedana laandiri sharaa'ic diin maylare maa sharacahu llahu tacaala ilaahay walijidoy oo min alaxkaami kolkun rusulo marki lahadiri bahaa dadkan unseeda wadada faylikatoosii laylaha eray mis walxuje lahasi walalaasi bidalaailnahaladiriyagatalji maya bayaanta kataclujias bidalaail daliilyaalana ka cadeeyayan sharaaiicdiin cadeeya malerne bidalaail daliilyaalana ka cadeeyayan daliila ka cadeeyayan sharaaicdiin dalaa'ilaas oo alqadciyati gohnaan lang nisbeeyay daliil oo lang ala lanki doodwadob doodis lakagooyaw laka kahorseedow daliilka suge daliilkaasna ka cadeeyayan mana bidalaail daliilyaalana ka cadeeyayan dalaa'ilaas oo alqadciyati gooyaw lang nisbey ka cadeeyayan alqadciya ma tadacu ma yani tuqdacu mujaaladat lkhasmi wa lanka dadba doodahay doodis wala lakagooya ya qadciy lere dalilka ade lere lanka doodaw hoob marba dalilkasansheena doodis gohaas mucaaradadiisna gohaas kolkan daliilyaalo saasan cad iya shareeceda ka cadeen wa bidalaaili daliilyaalan ka caddeeyen dalaailaaso alqadciyati goonaan lagnisbey wawaalixaati lbaraahini yani waa kay saaso wabiwaadiaat wabilbarahini wabilbarahini bidalaaili tagan bidalaaili daliilyaalana kacadeeyayan wabilbarahini xujiyaalana kacadeeyayan a iga kaadafan wawaadiaat lbarahini t min ilaafati sifati ila lmawsuufi sifi liilaafiya mawsuuf sheelan ilaafi sifidi liilaafi mawsuufki she oo albarahin mawsuufki alan ilaafi asalse may haytay wabilbarahini wabilbarahini wabilbarahini xujiyaalana kacadeeyayan barahintaasoo alwaalixati cad ina kacadeeyayan alati laa iskaala fiha xujo oo waalax iskaal anka jarnena kacadeeyayan malahadiri rasula axmedu ana ana maxdiye hu allaha tacaala ilahay ang maxdiye rimawna raximahullah hey usani amaane aleyhi alalahi amaane sanaan jamiila faali wanaagsan ya ilahay amaane calaa jamiici nicamihi nicam illaahi ilaahay nicmiyaalshay dhamaantooda korsho nkamacdiya wa walalwali nicame ilaahayna si oo far badano lankoobo korno nicmiyaalkaas dhamaanti o ilahay nkamacdiya a ilahay nicmiyaalshay ilan malkoobo koro kama qaala lahu tacaala wain tacudu nicmatallaahi laa tuxsuha ilahi nicmiyaalka ilaahay sansi hadii ma makoobo kortan addunyo intin roog may nicmeen kuwiin aakhira hadii la deeroona may nicmeen kuwin wa acdamu nicami nicmiyaalatan kuwinan badan addunyawiyati addunya lang nisbey alimaanu tawxiidka waa imaanka wa addunya may in kuwina wali nicam e oo doomanka lasi eedan badyin tawxiidkan kuwin shay eed daalinhe eedan qiimo badan walakagadoda unlahayn lakadortada unlahayn waa imaanka wa acdamu nicami lukrawiya aakhira hoob seedoona nicmiyaalka ilaahay dadsiyaw tan kuwinan badan may buwa mushaahadatu daati llahi tacaala ilahay daatidis ini lafiirsado fi ljanaani jinyaalka datiyo lakaarag taasa nicman kuwin waay akriniyeen kolkan axmedu ana maxdiye wari musanif hu allaha tacaala ilaahiyang maxdiye calaa jamiici nicamihi liajli jamiici nicamihi nicamillaahi ilaahay nicmiyaalshay dhamaantooda darteediyanka maxdiye wa as'alu ana ana su hu allaha tacaala ilaahiya suaale warsade almazida ziyaadiya warsade waay ey atlub minhu min allahi may kuziyaad kusoo dalabey mazida nicam nicmiyaalki nin kordhi camal ana samay sidiya nicmiyaalka kakordhiisday maya fadlag ilaahiy kufade min fadlihi waasalu suale hu allaha tacaala suale almazida mazida nicam ey ziyaadataha ziyaadata nicam nicmada kordhiyow shay ilaahay warsadee min fadlihi fadlilaahi ilahay fadli shay ey min isaani isaanilahi alixsaan shay shee kuwarsade wa wa karamihi wa min karamihi wa min ikraami ikraamilahi tacaala ilahay karaamadiisa kawarsadee karaamayaw sheeg xukiya mayli sheegay ana rajulayni lama rajul oo acmiyayni hindhoole wa jalasaa fadheedeen calaa dariiqi umi jacfar jibirto umu jacfar leera wadadiiya fadheedeen jibirto umu jacfar leerawna may ka tilmaansanaaytay lan sakaawnama gibir sakaawe ee sakaawn ahay ee daskanka kaalmayaasi ahay lamadii qof hindhooliyaalka hayeen koosho ma erjaray allahuma acdinii min fadlikaasa erjaray ilahu fadlaga wal oosi fadlaga heshe wal oosi seera kan kalen yaqulu ma eri jaray allahuma acdinii min fadli umi jacfari umi jacfar fadlisha ilahu wal isi sa eri jaray kan kalen umi jacfarti may maylerh dadka masaakintaan on kaan may jartay maalin kasta kan ulo oo oh, allahuma acdinii min fadlika eraay ma indiri jartay lama dirham oo beesacdaan kan lamaad oo oh, allahuma acdinii min fadli umi jacfarin eraay nusunu ma indiri jartay lama moonfa oo lamada moonfa macasho dajaajo oo lahashiili ninkalajar dooro lahashiilay lahakari kajar weliba fi jawfiha dooradi ade olooladi casharatu dananiina kajaran welib tuman dananina hoos laha kagariyo kolkun fa kana aalibu fadliha fadlisheed oo umu jacfarta fadlishaki dalabaay yaqulu lisaaxibi man ari jaray acdini dirhamayni dooradoo lah indhiibahin dooro karsan ma ee beesada infayle lamada dirham isi seeraay wakud adajaajata liawlaadika dooradon awlaadan gaadoy wawa laa yaclamu ma fi jawfiha doorad hoostiya wali ka jar tumun dinaara ka jaran ha makwargaus lama dinaara wayjaasun marbadan iya saas sameey kalkun fafacala dalika mara marba dooradi lan dhiibo dooradi lankale sufiya lami dirham lagaadne ki doorad gaadinusun hoosti ho dooradi ho fatasho gagooy tumun dirham tumun dinaara kudhaahene markaasa umu jacfar meertay warsada guulo dhaha lidaalibi fadlina fadligana kidalabay warsada ama agnaaka cida cadaauna siismidii taana tanaad maki dhigne warsadaa beerti ana walaagna kasii jarni ilen may ogdaya maalinkaasa dhiibahayte lamamoonf iyo doorado hoosiyana tumun dinarka jaran kalkun yani siismadii unusiyani tanaad maki dhigne warsadaab seerti lanki fadligan dalabay markaasa meray laaway maya oo tanaad midhigneri wali adis ni siyaasi walba miintarna may wali walahi agdhaarda inama kuntum tacduni isimayni siyaasana rakiifayni wadajajatan lamadmoonfionayo doorado fa kuntu abiicu anina beeciyaay dalika madkuurka sahli saaxibi bidiramayn kugadaayer lama diram layb lama diram kolkun geekalaamay baranad walba lambaanya walba miintaraner mana faqaala meertay hin sadaga runga sheegi runtiswa may wali dalika kaas yatlubu min fadli llahi kaas oo ana doorada siyaay ilahay fadlishay dalbaay fa acdaahu llahu ilahay hu yani mankisugahay ilahay may siiyey min xaytu laa naqsudu kanaahu meel una taajirnimadiis una ningasadna ilahay walkusii wahada kan oo kan eenusuna dalaba fadlanaa unu fadlagaanoo dalabi faxaramahu llahu ilaahay fadligii hooji min xaytu meel oo aradnaa unu doogni hanaahu tanaazimadiis waa liyuclama ini yani liyaclama alkhalqo khalqiga ini ogaado daraadiye yarantaasandhiibi ana almagaadira gadarka wal ilahay kin gadari laa tuaalab aalibtama kor ilahay magaadirtis lan kugaalib nagda kurooyi kor anjara mana waana ma sha allahu ilahay wali doonona kana xasala xasalaw wamaagin lam yasha ilahay indoognana lam yakun lam yaxsul hasalan kolkin yani axmedu anag maxdiye huwa allaha taala ang maxdiye cala jamiici nicamihi nicamilaha ilahay nicmiyaalshay dhamaantood yan ka maxdiye waasalu an su-aale hu allaha taala aziyaadata ziyaado oonayo nicmad in kordhiya su-aale min fadlihi laa min ayrihi maya min fadli fadlilah ilahay fadlkiisa kusuaale o waltuwaas ilahay fadlaga ilah fadlaga antaasisiltua wa karamihi wa min karamihi karamilah ilahay kariimnimadiisa isakaawnimadiisa kasuaale waashadu an may bagirey ey udiru an may girey waadacan un hingaansamey an laa ilaha anlaa macbuda koola caabudow bixaqin xaglika aabudow injarna ila allahu tacaala ilahay maahin allahaasoo alwaajib lwujudi joogistis waajib ah eh. alla yani waa kay saas wa ahe allahaas lay yani y waaxidnimadis kale wa allahaasoo alwaaxidu shaleedis ah eh, almunfaridu lagoona nagday fi dati daatidis wasifaati wafaali lagoona nagd laa shariika lahu shariikan lahayn walaa nadira lahu misalan lahayn walaa musha mushaabahata baynahu wa bayna gayri si eyrkay shibaho dhati onhaan biwajhin min alwujuhi naskashibahaan allahaasoo alwaaxidu waaxidka ya bilawa allahaasoo algahaaru kasabaw khalqiga gehiraw aladi laa mawjuda alihii oo walmawjuda balan araga korn ilaa wahuwa maghurun taxta qudrati lay shay kastooba ilahay yani qudradiis hoosya lay kadeheriyi musaharun bigala ilahay galishay laylansahi caajizun fi qablatihi awoodis dhadi caajizka iy ilahay yani waa kay awoodis kaamil ah allahaasoo algahaaru khalqiga gehiraw allahaas ye yani waa kay gera waaxidnimadiis allahaasoo alkarimu sakrag eh allahaasoo alkarimu sakrag eh aladi ida qadara cafa ali hadii is awoodo wal isku afiyaw waida wacda hadii yabooxon wafa balanka oofiyaw waida acda hadii walsiyawn azaada kordhiyaw calaa muntaha rajaay rajaga oo usla rajeeyaha yoolsha kordhiyaw walaa walaa yubaali allahasi ning ab walana si sakaawan ay eh. kam acdaa wali walida si ning ab kam meega acdaa usa si ning ab walan walaa limagni ning ab walan ucdiya lasiyahay wain ruficat xaajatun tan hadii ilaa kayrihi lan kor weelono laa yarla an raala nagdaan walaa yudiicu man laada bi lan ali lanka ilahay magangalon ang halaayaan waltajaan magangalon ang halaayaan bal yugniihi tanaadka dhikaw an ilwasaa'ili kutanaadiya shufaa'i kutanaadiya allahaas oo algafaaru dhaafow badan allahaasa girewa allahaaso yani wa kay alwaaid waaid algahaar gehiraw dadka kalga gehiraw wal kastabo yani awoodkis hoobtiya kasugayin alkarim sakage maag walkiyaage allahaaso algafaar dhaafow badan ay ilkaiir lmagfirati dhaafaw sha eedan badan licibaadiiwa adoomin sha eedan dhaafaw faaida qaala bacdu salaf salafu sala bacdigoodi meereen man axaba lanki jeel an yaktura maaluhu wawaladuhu awlaadisi maalshay badlan jeel wayubaaraku lahu lanbarakeeyo fi risgi lanbarakeey jeel falyaqul yaroy astagfir llaha inahu kana gafara taas yaroy fi lyawmi sabciina mara maalintii todobaatan took yaroy astagfirta eeda faidin leta allahaaso algafaaru dhaafo badan wa ashhadu an may girey ana muxamadan ana sayidana siidkan muxamadan la mahadbadi calamun calaa nabiyina maga oo nabagen usugnaadiya muxamed are wa ashhadu an may girey ana sayidana siidkan muxamadan ee ire cabduhu cabdullaahi ilahi adoonsheeye gire warasuul rasuullahi ala rasuul she iya girawa hadda rasuul i cabdi may marisiya musanifka cabd huwa marisi wasfa lcubudiya qadama wasfa alcubudiya odoonnimo tilmaantiye marisi imtisaalan lima fi lxadiisi saxiix xadiis saxiixa wali kusugnaadi soo fartoonada musanif oo rasuulka meeray walaakin ulu dhaha cabdullaahi waayo warasuuluhu dhahay kol cabdullahi ma marisi ha hadira sheekh cabdullaahi saasan marisi soo xadiiskaas fartoonada iyo mayli sheegay walianaha ana alcubudiyata odoonnimada ashrafu awsaafi nabiy nabag tilmaanyaalshaytan sharaf badan may bua cubudnimo odoonnimadaas macna may wali suba ah, qur-aanka dhafis may ba la aragay wal badan iwalilay mana cabduhu cabdullaahi yadcuuho yani subxaana aladi asraa bicabdihi magyaalshay oo rasuulka muxamed lankuwera qur-aanka dhafis may eedan badana cabdilankuwer manaa cabdida eedan sharaf badan odoonnimada وaمin ثma saas dartiye lama kujira huwa rasulka marki lan khiyaar geli bayna an yakuna malikan rasulan malik oo rasul ini nagad o cabdan rasulan nagad marki lan khiyaar geli اktaar النabiy may dooroday an yakuna huwa nabag ini hado cabdan rasulan ini nagad adoon oo rasul malikan ma doorani cabdan la dooro licilmihi rasulka ogaanshadiis bisharaf اlcubudiya adoonnimada sharaf shay ogaaday rasul hadii leero iyo naba may shalciyin arasuul luatan rasuul mayleray almursal lang milan dirsig lankan hofarminton dhibido hibalow lankaasinkasa sida inkisheeg adeer rasuul naylere luga ahaa laakin isdilaaxan rasuul maylere lang nigil eho banu aadam e oo lang waxyooday sharca oo usa kacamal falaw lang waxyoodi haddana sharcigii usigina kacamal falaw haddana deersi leeri kaasa rasuul inaba bilere wa rasuul inaba hoob leron rasuulka akas eh id huwa ma'murun bilcamali yani wa kay rasuulka haas may nabaga haas fale may nabaga maylala maray walilan waxyoodi ilay ka camal fale adisaleeda walala nabaga walalan waxyoode usulay ka camal fale dad madeersiya markaas nabo naba layo ama hadii walaagi adakin waxyooni adina ka camal fal dadkana deersi leron fa rasuulun wa nabiyu kolku may lereed fa kulu rasuulin nabiyun rasuul kasta nabi ay walaa cagsagsama jar laakin oo maanaa laysa kulu nabiyin naba kasta mahaan rasuulan mahaan mana naba kasta rasuul mal eraw lang naba la ho rasuul hayn mal arage laakin lan rasuul e naba hayn mal aragaw fa kulu rasuulin nabiyun ila lankan hoo rasuul ay naban ay laakin lankan hoob nabi ay rasuul mal ara karo mana yani waa kay reed oo may ba yani waishad an may diray ana sayidana sayidkan muhamadin kila badi e cabdu cabdالlah ilahi adoon shay warasuul rasuullah ila rasuul sheegire وaxabibuhu xabibالlahi ala kidis la jeeli eyi yagire وakhaliluhu khalilullahi ala kidis oonaya widaashe eyi yagire ay aladi axabahu الlahu taala ilahay jeeladi wajacla ilahay rasuulka kuwaldhadi khalilan widaay kuwaldhadi ruya may luriy anahu ana nabiya sala الlahu alay salam sacid almimbar rasuulka ini maalinto mimbar kori usoonaya faraxsanya wijishaftina mimbarka kori markaasa mara in allaha tacaala ilaahay kad itakadanii ilaahay ma iwaagday khaliila widaaya iwaagday kama sidi itakada huwa ala ibrahima khaliila an kuwaadhidi o kale nabiy llahi ibrahim widaaya kuwaadhid anin ilahay iwaadhidi fa ana an xabib llahi wa ana khaliil llahi ya rasul sala lahu alay salam an ilahay maxbub sheekidiisi jeeliya ahaa ilahay widaayshayn ahaay mana yani maxabad ilahay adoon shay jeeladawn ini faaliyo karaada nagdwa waana maxabadi hede may nagdaasa biasabi macrifatihi lankasibasidi ilahay inkataw iya ilahay dadka kan inka kasoo badan ilahay inka kasoo badana may ba shakan kajarna ini rasuulilahi sala allahu alayه wasalam saas darteed rasuulka may bu axabuhum axabul naasi dadka dhon kalna kajeelan badiyi axabum bismi xabibi yani saaso wahay aflal lmakluqiina inti la abuurin in fal badan rasuulkaasoo cabdigaaso aflal lmakluqiina inti la abuurin in fal badan min ahli samaawaati walardina todobada samaawaat i todobada ard helsho anfal badan rasuulka sala lahu alay wasalam arfacuhum waashrafhum fi dunya walaakira in sharaf badan fal badnaan rasuullo ilaahay ma in fal badana rasuullahi sala lahu alayh wasalam nabina muhamed an fal badan may kiige sayidina ibrahim may kiige sayidina muusa may kiige sayidina ciisa may kiige sayidina yani noox ya kiig yani wa kay saas ululcazmi yaliskare afartaas an shantaas an fal badan yani wa kay saas wa محaمd ibrahim fa musa kalimh fa cisa fa نوح hm ululcazmi faclami hanilra ululcazmi shan an ululcazmig ho oo ambiyada ilahi infal badan shan an horey rasuululahi an horey محaمd ibrahim fa musa kalimh fa cisa fa نوح hm ululcazmi faclami sheerkaas alka kulmiya ululcazmi shantaas eh محaمd ibrahimu fa musa kalimuho fa cisa fa nuuxun hum ululcazmi faclami shantaasaan kafal badan kabacda uma alambiyaa ambiyada kale n fal badan oo kayr rusul ah ambiyada nafsiyo shal fal badanyin yani mana kabacda ambiyada ilahay marki la kutaba bacdisho hadana mayn fal badana malaaigda jibril mikaila kigi israfila kig azraila kig haddana malaaigda madaxyaalsho kigan ridwan iyo malik iyo camalat lcarshi kurubiyin iyo xaafuna bihi oo kale iyo yani wa kay masala mantaaso da malaaigda saasa shay faad badanyi haddana cawaam lmalaaika faad badan yani haddana manaha may fal badana fadalkiiye sulaxaa hadi lumma umadantan e saalixiintoodi sida saxaabaga an fal an fal badan oo kale saalixiinta lankan ka ambiyada ilaahay bacdisho mayn ka saalixiintan yani abubakrin hadan hadan cumar akiga uma cusmaan uma caliyn uma sitat bauna min alcashar adina kiga almubasharuna biljana hadina fadl badnaan may kigan ahlu bedr hadina ahlu gazwat uxud ahlu baycat ridwan kigan uma bakiyat saxaaba uma taabicuna hadina fal badan taabiciinta hadina fal badnaan ka nkafal badan hadi leed waaflalhum aflal taabiciina uweys alqarani hadina kafal badan uweys lqarani lankuleraa taabiciha uma atbaacu taabiciin radia alahu taala canhum hadina kafal badan aflal makluqiina amsi la abuurin infal badan almukaramu rasuulkaas oo almukaramu la karaamoyey calaa gayrihi min arusuli rasulo kale ma e usajileedis la karaamay bilqur'aani laka karaamay rasulo kale qur'aan malasina qur'aan lasi rasuulkaas almukaramu la karaamoyey bilqur'aani qur'aan laka karaamay wahuwa alkalaam lmunazal kalaam oo lahandijiyey ilahi la rasul lahandijiy ya qur'aan lere lilicjaazi ajiizgeliyo lahandiji almutacabadu kalaamka sugan iska doomaysaday bitilaawatihi akrisintis almusaabu calaa qiraa'atihi akrisintisna ajarlaku helaw walaw biduni macrifati macnaahu macnaa shay baylikasne adkaarta kal khilaafsan adkaarta kal macnaaisho marki kasaaso lakoo sawaabiye laakin qur-aanka macnaa shay ban kas adi inkasta adi fadaas sawaab lay ku helaas haraf adkastabtum ajra ku helaas yani saas wa ama ahaadiis iyo neew culumto kale mal isku sawaabiya lafdisho la akri daraadiyo may lisku kusawaabiyay tacliim iyo tacalum iyo abtugow daraadiya lakoog sawaabiya macnaha bilqur'aani almukaramu rasuulkaasoo almukaramu la karaamoyey bilqur'aani qur'aana ka karaamoy qur'aankaasoo alcaziizi sharaf leh aladi laa nadira lahu milan lahayn oo sharaf leh qur'aankaasoo almucjizati dad cajiz geliyey aladi acjaza alfusaxaa dadka fasixinta ajizgeli arab iyo nayo koorkooyasha ajizgeli may welikoy wahan qur-aanka oo kale rasuulka sala allahu alayhi wasalam carabtama nkuweri oob qur-aanka ana been abuuraday aniba ilaahay shablan kudijin misil shay lakooya eri ku caajize haddana yani waa kay tumansuur lakooya eri ku caajize biaksari suuratin minhu lakooya le qur-aanka suuradin kagaaban oo kale waa lamid e qur-aan ala lakooya leri ku caajize yani saas wa kol almucjizati qur-aankaas o almucjizati dad cajiz geliyey oo lang is okal lakoy qur-aanka okal lakoy lang aragan welisha hadda kubacdana lang aragaan mana saju yani qur-aanka fasiixnimadiis lang lanki dheego oo carabta kumid e eh. liyaaba jareen hata dadmay jare oo qur-aanka fasiixadiis inki dheegha islaami wasajada waaxidun minhu dad yani waa kay ya sajuudan arariyo qur-aanka dheegen fasdac bima tumaru wa acrid can lmushrikiina okal dheegen oo markaasa ma insajuudiya lari oo aayadan deegdi ma insajuudi ma insajuuda era yani wa kay sajadtu lifasaxati hada lkalaam kalaamkan kan ay fasixnimadiis daraadi insajuudi may la weriyey h asmaci sheekho eri jaray saaxiblua hay caalima sheekhulasmaci ye may dheegay gibirto oo yar unugdo yar e oo tatakalamu hadalaas fatacajaba min fasaxatiha unugdaas yar ya fasixnimadii hadalkiy inshishal biyaha inshishal dhikahatiya la yaabi markaasa nugdiyarayti ma ertay faqaala lah lilasmaaci ma ngartay ya hada kanow wahal taraka alqur'aanu qur'aanka kutabay liaxadin ahad fasaxatan kutabeerti mana qur'aanka ahad fasixatan kutabi jarteed qur'aanka wal dhamaayo fasaxnama an hadii abdalka hadalkeed fasixliyaabay walba malka jeerada fasixli qur'aanka manaha langhalinka oo fasaxadan kutabi lang aragaanegti wal kasa fasaxade qur'aanka kaadali langla kooyo koronang lahay markaasa maerte ira gowla lahi taala akri fasi quraanka fasixnimadiis wal kumid aayadaas akriya wa awxaynaa ilaa m ilaa umi musa an arliciihi ilahay meeray man waxyoonay nabiyllaahi muusa aadiis nuuji unugun kan ee muuse e nuuji an waxyoon aayadda horan sii wed aayadaas dati mayna kajamciyey alla subxaana wataala qur-aanka fasixnimadiis kajamciyey fakad jamaca ilahay may jamciyey bayna amrayni wa nahyayni wa kabarayni wa bishaaratayn yerti taasa kajami ayadan shileedi lam amar wa awxaynaa ilaa umi muusa an arliciihi amarko yani wa kay wanahyaynin kajami wa khabarayn ayadon wed lama khabara kajami wa bishaaratayn kajami mana yani saas oo may kalali sheegay qur-aanka fasixnimadiis reer rom niman oo bada badaarigadooda haayeen daa'idiintood madacyaalkooda haayeen yamay degay waman yudic illaha warasuulahu wayaksha llaha wayatagih faulaaika hum lfaaizuuna tasixdan oo qur-aanka sida walan jamci yahay waman yudic illaha warasuulahu wayaksha llaha wayatagih faulaaika hum lfaaizuun aayada nga degel isla marka islaamlankaas widaadkaayo badaaniga reerumhay markaasa sayidina cumar ankoy radi allahu taala canhu an kabri aayadan tan oo ini jamcidi wal al wali ilaahi hadijiyay nabiy llaahi ciisa diji acwaal dunya walaakhira dong aysan kajamisan er saasa lisan korka qur-aanka saasa fasiinha qur-aankaas oo almucjizati dad cajiiz geliyey almukarami rasuulkaas oo almukaram ula karaameyey bilqur'aan ilka karaamay qur-aankaas o alcajiizi sharaf le qur-aankaas o almucjizati dad cajiiz geliya laka karaamay mucjizadaas oo almustamirati addaa'imati daa'iman laka karaamay mucjizadaas oo almustamirati addaa'imati daa'ima calaa tacaqubi siniina calaa tawaali siniyaalka israhrahawkoodana daaime siniyaalka israhrahawkoodana daaime fi kuli zamanin ilaa yawm alqiyaama sallay haadas inisbedelaan laakin mucjizaadka kale khilaafsan ambiyadii hore oo rasuulka ka horeeyeen mucjizaad badan alaasi mucjizaadki sho jiradkuhayna dhamaaden liryaalan ma leh laakin rasuulka mucjizada laasi qur-aankan kuwiid weli shaysada le haadas wa sharcuhu laa yunsaku xata zamanu yunsakuwa rasuulka shareshay mal nasakaw mal juuliyaw ilaa zamanka lagu nasakaw salin daaimaas yani mucjizadaas oo almustamirati daaim eh calaa tacaaqubi siniina siniyaale irbintooda korshoonka daaim eh wabisunani ebgka almukaram hogaado rasuulkaas oo almukaramu lakaraamayay bilqur'aani lakakaraamayy wabisunanina lakakaraamay sunyaala ay almukaramu lakaraamayayo bisunani dariiqyaalana lakakaraamayy wanaagsan sunan jamcu sunatin sunatin sunan sunanka jami asunatu lugatan may leray aariigat le wada walmuraadu bi hunaa may lama jeede sunada tan may lama jeede maa oa maa uuxiya ilayhi ila nabiy naba walilan waxyoodi bi maaglan waxyoodi oo alhamahu tacaala ilaahay ilhaamiyey oo galbi sheekridi anasa yani lere bacligoodan meerena sunat nabiy may lama jeede ma sharaca nabiy naba walijidoy maagminaba akaamiya farlan o naflan kalku wa bisunani almukaram rasuulkaas almukaramu la karaamoyey bisunani sunyaalo lakakaraamo sunantaasoo almustanirati ifasina lakakaraamoy bisunani sunantaasoo almustanirati alwaalixati cadayta ifasi lakakaraamoy lilmustarshidiina kuwii hanuun dalabaay inan ifasi sunadiyade lilmustarshidiina kuwii hanuun dalabaay ay daalibina rushda walistigaamata rashda hanuunsanaan i toosnaan hani dalabaayna n a n atinasi almaksus rasuulkaas la khasisay duna gayri min alambiyaai warasulka duna siresa kakasisi bijawaamic lkalimi bilkalimi kalimyaalada kakasisi kalimtaas oo aljawaamici walkulmiyaalada kakasisi min idaafati sifati lilmawsufi way bilkalimi way kalimyaalana kakasisi kalimtaas oo aljawaamici waljamci yaayan kalimljawaamic may larey lafdo oo lahagaabi macnaa shayn eedan dheeriw lafdo alfaado gaabanga antaa kay macna lakakulmiye eh. ahe wakad gaal alxasan bnu cali xasan bin cali radi allahu taala anhuma mere kayrlkalaami kayrlkalaami magala wadalaari mana kalaamka an badan may bua wal alwali yari waana macno badan na dadtusiyaw rasuulka sala allahu alayhi wasalam jawaamic lkalim yalaka khasisi rasuulkaas ol maksuusu la khasisay bijawaamic lkalimi bilkalimi kalimyaala lakakasisi kalimtaas ol jawaamici waljamciyaaya jawaamiculkalimto rasuulka lakakasisi lama noociyeen geebsamaaya to may buaha qur'aanka dhatis walay kusugnaaday oo jawaamiculkalim e ka qawlihi caza wajal oo kale in allaha yaamuru bilcadli walixsaan wa itaai di lqurba wayanha can lfaxsha wlmunkar walbagi oo kale hasan lbasri leeray lam tatruk hadi laaya ayadan tanga makutabna hayran makutabna ilaa amara bihi hayr kusuga amartila walaa sharan makutabna ilaa nahad canhu an shar reebtila ayad kalkan jawaamiculkalima qur-aanka utaas tan kale rasuulka jawaamiculkalim tilka khasatimayba usahadal shay rasuulka sala allahu alay wasalam kalaam shay sida masalanka qawli nabiy axaadiis oona jiran jawaamiculkalime min xusni islaami lmari ini sheena doon qofka wanaagshay qofka islaamka wanaagshey may kumid aha ini kutaba wal usningasadaan iyo xadiiskii lanko su-aalay in dardaaran ari eraay oka laa taklad nkagaabiya xadidki hay jawaamilkalim kumid itagi lah ayduma kunta meel meelbarog ilahay koobsoy watagi hay watabic raasi sayata tamu alxasanata tamxu xasanat raasaasaydara waqalig inaasa bikulugin xasan hadidka ninka oy doon i xadid jawaamic lkalim may kana kumida ah, kum fi dunya